aلtaطawuc waa sunaysi marka waa salaadihii lagu sunaysanayey ee aan iyagu waajibka ahayn taطawuc iyo sunna iyo manduub iyo muraqab fiihi iyo mustaxab waxaasoo dhami waa isku wada mid weeyaan iyo nafli way dhacdaa mararka qaarkood in culamada hadalkooda laga fahmi karo nafliga inay waktiyada qaar ugala jeedaan sunnaha aan maaragtay sabab gaara ama wakti gaara lahayna iska furan inay mararka qaarkood nafliga u isticmaalaan way dhici kartaa laakiin waa isku mid uu nafli iyo sunna iyo manduub iyo tatawuc wuxuu yihi afضal cibaadaati اlbadani الsalaatu cibaadada cibaadooyinka ama cibaadooy cibaadada jirhka laga qabto waxaa ugu fadli badani asalaatu salaada weyn wuxuu sheekhu muqadimo uu maaragtay nagu siinayaa salaada ahamiyadda ay leedahay oo uu ka sii dhalin doono sunnaheeduna inuu markaa ugu fadli badan yahay maadaama iyadii ay cibaadaadkii ugu fadli badan tahay marka marka islaamnimada laga yimaado acmaashii jirhka qofkan bani aadamkii uu ku cibaadaysanayay markaa afdalu cibaadaati اlbadan waxaynu odhan karaynaa dee iimaankiibuu sheekhu meesha kadib iimaanki de isagu waa cibaada qalbiya oo xaggii qalbiga ah laakiin cibaadaadkii xubnaha laga qabanayey annudqu bishahaadatayn oo de iimaankii xidhiidh lale marka laga yimaado salaaddii baa ugu fadli badan iclamuu ana khayra acmaalikum asalaa ayuu xadiisku ahaa acmaashaa qabanaysaan inay salaaddu ugu khayr badan tahay ogaada waana marka islaamnimada qofku uu soo galo camalka ugu horeeye la farayo oo markii nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaad uu dirayey wuxuu ku yidhi waxa ugu horeeyaad ugu yeedhaysaa waa tawxiidka iyo shahaadateynka hadday kaa yeelaan waxaad u sheegaysaa shanta salaadood wuxuu yihi sheekhu wa afdalu taawuci haddaba salaadii maadaama oo acmaashii la qabanaya ugu khayr khayr badan ay tahay dee sunnaheediina sunayaashii ayuu ugu khayr badan yahay salaadii taawuca ahayd waxay ka fadli badan tahay taawucaadkii kale oo iyadana de halkaas baa laga qaadanaya xadiidkii kale asalaatu khayru mawduucin wax markaa laydiin dejiyey oo laydiin sharciyeeyey salaad baa u khayr badan waxay culamada qaarkood tilmaamaan cilmigu aan waajibka ahayn inuu ka khayr badan yahay salaada sunnaha imaam shaafici raximah llahu tacaala ayaaba hadalkaasi laga soo guuriyey waxay culammadu yidhaahdeen hadalkaasi halkan ku soo aroori maayo oo istiidi maayaan oo dee cilmigaasi waa fardu kifaaye sidan salaaddu ay sunnaha u tahay tan sunnaha ihi isagu sunna uma ahe e cilmiga kiisa aan fardu cayn noqoni wuxuu noqonayaa fardu kifaaye sidaa daraaddeed dee isagu sunnayaashii kuma jira furuudii buu ku jiraya cilmigii guud ahaanba cilmigii shareecadu guud ahaanba faralkiibuu ku jirayaa ina waa fardu cayn uun ina waa fardu kifaaye sidaa daraadeed dee nawaafishii salaada uu ka khayr badanaya wuxuu yidhi haddaba uu ka sii degaya markii hore acmaashii ayuu inoo sheegay ta ugu khayr badan salaaddii buu la baxay salaadii haddana sunnaha ahayd buu si gaara uga sii hadlay uu inoo sheegay inay ka fadli badan tahay sunnayaashii kale haddana sunnihii salaadda laftiisii ayuu qayb la sii baxayaabe wuxuu yihi wa afdalu taawuci ay taawuci salaati ama salaati taawuci salaadii sunnaha ahayd inta ugu fadli badanina maa shurica lahu ljamaacatu waa wixii la sunneeyey in jamac lagu tukado oo sunnayaashii waxay u kala baxayaan in keli keli uun loo tukado oo in jamac lagu tukada aanay sunno ahayn haba iska banaanaatee laakiin aanay sunno ahayn iyo in in jamac lagu tukadaa ay sunno tahay oo la doonayaba markaa labadii qaybood baa la kala fadilayaayo qaybtaa jamacha lagu tukada la yidhi ee salaadii faralkii loo ekaysiiyey waxay ku tusinaysaa qiimo ay dheer tahay salaadihii kale sidaa daraaddeed iyadu faralkii bay u dhowaatay oo hay-adiisii iyo qaabkiisii waa tan loola imanaye iyadaa ka fadli badan tii keli keli loo tukanay wa huwa wuu yidhi kan markaa jamaca in lagu tukadaa ay mashruuca tahay alciidu waa ciiddii labadii salaadood ciidda waalkusuufu dayaxmadoobaadki ama qoraxmadoobaadki walistisqaa roobdoontii taas ciidaynkii de in jamac lagu tukadaa sunuhu yahay salaat lkusuuf walkhusuuf qorax madoobaadki iyo dayax madoobaadkiina waa saas oo kale istisqaagiina iyo roobdoontii waa saas oo kale kuwa laftoodu waxay u sii kala fadli badan yihiin baa la yidhi sidan loo kala horreysiiyey oo ciiddana ugu horeysa kusuufkaasaa ku xiga istisqaagii ayaa ka dambeeya oo ciiddu de waxaaba hadal ku jiraa ma baa mise waa sunne salaada ciiddu culammadii qaar baale leh ciddii jumcuhu ku waajibi jirtay salaadda ciidduna way ku waajibaysa marka mar haddii halkaa hadalku uu gaadhsiisan yahay amarkeedana qur-aanka ilu fasalli lirabbika wanxar oo salaadii ciiddaba la yidhi iyadaa markaa ugu akidan oo ugu fadilan waxaa ku soo xiga markaa qor raxmadoobaad iyo dayax madoobaado dee iyagana waa layna faray oo laynagu akidayo fafzacu ila asalaa u argagax u yaaca xagga salaada baa layna yidhi markaad aragtaan weliba labadoodana qorax madoobaadkaa adag baa la maxaa yeelay dee way ka manfaco badan tahay cadeedii baa ka manfaco badan dayixi marka iyada salaadeedaa ka akidan salaadii dayax madoobaadka istisqaagii baa u dambeeya iyadu de waaba manfaco adduunyaa baynu kula ilahay baynu roobka ku weydiisanayna waaba arrin adduunye laakiin iyadana maadaama jamac in lagu tukado sunnaheedii yahay oo saas loo baxo iyaduna waxay ka fadilan tahay kuwii aan jamaca loo sunaynin marka kuwa kale ee intan ka soo haray jamac waa lagu tukan karaa baa layidhi oo dee nebigaba calayhi salaatu wasalaam salaatuleyl uu jamac ku tukaday iyo sunno iska caadiyaho uu jamac ku tukaday iyo isagoo guri yimidoo ay yidhahdeen rasuulka ilaahay o bal hadda meel noo aste aanu masjid ka dhigana guriga dhexdiisa oo deetana iyagii intuu safay uu tujiyey baa jirtay marka salaadihii iska caadiga ahaa ee sunnihii dee nafliga muطlaqaa ahaa baabay bannaanta in jamac lagu tukado sunnihii kaa ka sarreeyey ka akidnaa sida rawaatibtii iyo duxadii iyo salaatuleylkii iyo witrigii iyo iyagana in jamac lagu tukadaa way iska bannaan tahay laakiin sunnaanay ahayn in jamac lagu tukadaa sunno ayaanay ahayn marka kuwan in sunno lagu in jamac lagu tukadaa ay sunnaha tahay baa ka akidanoo ka fadli badanba wa fi lwitri wa rakcatay اlfajri qowlaani buu yihi asaxuhumaa ana alwitra afdalu wa fi witri labadii eh, salaadii witrida iyo wa rakcatay اlfajri labadii ragcadoodee waa beriga salaada subax ka horeeyey qowlaani laba qowl baa ku sugan ay fi lafdali minhuma labadooda keebaa fadli badan baa waxaa ku sugan laba qowl asaxuhumaa midkooda sixada badani ana alwitra afdalu waa in witrigu uu fadli badan yahay waxay culammadu ama imaam shaaficiba dee laba qowl uu ku leeyahay labadan ragcadood ee ee salaada subax ka horeeya iyo salaada witriga keebaa lfadli badan horta labadaasi inay sunayaashii kale ee aan jamaca lagu tukanayn ka fadli badan yihiin hadal kuma jiro laakiin labadooda keebaa sii fadli badan baa hadalku ku jira qowl wuxuu leeyahay rakcatay lfajri rakcata alfajri baa fadli badan maxaa yeelay dee nebigu calayhi salaatu wasalaam safar iyo xadar haduu safar ku jiriyo haduu negi yahay toona kama tegi jiri sidoo kale xadiid baa wuxuu odhanayaa laa tadauu laa tadacuu rakcatay lfajri walow aradatkum اlkhayl haddii xataa cadowgiidu soo weeraro farduhi idin eryanayaan labadaa ragcadood ee subaxa ka horeeya haka tegina saasaa loo akiday xadiis kale waxaa lg nabigu kuleeya alayhi الsalaatu wasalaam rakcata اlfajri khayru min الdunya wamaa fiiha labadan ragcadood salaad subax ka horeeya ifkiyo waxayaalba way ka qiimo badan yihi markaa dee salaadda markaas waxaasoo fadli usoo arooray baa fadli badan buu kaas ka fadli badan witrigii qowlka kale odhanaya witrigaa fadli badan isaguna wuxuu cuskanayaa xaadiis badan oo ku soo aroortay witriga awtiruu fa ina allaha witrun yuxibu lwitra waar witriyeysta ilaahay waa keli witridana wuu jecel yahay sidoo kale waxaa soo aroortay xadiidka xadiid kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idiin ziyaadiyey salaad idinka khayr badan geela kii cascas oo u dhaxaysa cishaa'iga iyo salaada subax waana witrin xadiid kale wuxuu odhanayaa alwitru xaqun witrigu waa xaq laydinku leeyahay waaba halkay culamada qaarkood ka daliishadeen in witrigu waajibba yahayba markaa salaada dee maarata axaadiistaasi ku soo aroortay badan iyada lafteeda nebigu aanu ka tegin calayhi salaatu wasalaam ataa markuu safarka yahay hashiisa uu ku dul tukan jiray culamadii qaybo ka midina ay waaba waajib oo lagamaba tegi kara ay yidhaahdeen baa dee ka akidan labadii ragcadood ee fajarka ka horreyay kaasaa markaa muctamad labadan ragcadood way fadli badan yihiin laakiin witrigaa kasii akidanoo de isaga waaba waajib baa culamada qaarkood ay gaadhsiiye wuxuu yidhi wasunnatu sunnuhu waxa weeye an yuwaadiba inuu joogteeyo calaa sunani arawaatibi suna sunnooyinka ama salaadaha sunnaha ah ee alrawaatibi maca alfaraa'idi joogtada la ah faralka faralka raacsan rawaatib waa jamcu raatib ama raatibah raatibaduna wax joogtada ah shay un raatib wax sugan oo joogto ah markaa rawaatib waxaa si gaara loogu magacaabaa sunayaashan faralka raacee la socda ku laran ayaa markaa rawaatib la yidhaahdaa markaa salaadihii faralka ku ladhnaa sunayaashii faralka ku ladhnaa in la joogteeyaa sunaagu wahiya waxa weeye ragcataani qabla alfajri laba fajarka ka horeeya iyo wa arbacun qabla duhri afar duhur ka horeeya iyo wa ragcataani bacdaha laba ka dambeeya iyo wa arbacun qabla alcasri afar casr ka horeeya iyo wa ragcataani bacda almaqribi laba maqrib ka dambeeya wa ragcataani bacda alcishaai iyo laba cishaa'iga ka dambeeya xadiis baa ku soo aroortay rawaatibta xadiis fadligeeda ka warramaysa qofka ilaahay u tukada laba iyo toban salaadood maalintii labiyo toban salaadood markaa waa maxay waa labadan fajarka ka horeeya afar duhurkii ka horeeya lix maaha laba ka dambeeya waa sideed laba maqribka ka dambeey waa toban iyo laba cishaaya ka dambeeya laba-iyo tobanka kale wuxuu tilmaamayay nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadihii aanu ka tegi jirin isaguna toban buu sheegay laba ka horeysa salaada subax laba duhur ka horeysa iyo laba ka dambaysa laba maqrib ka dambaysa iyo laba cishaay ka dambaysa marka axaadiistaasi salaadahaas ay isku raacday casarkana isagana xadiid gaaraa kusoo arooray raxima allahu mra'an sallaa qabla alcasri arbacan ilaahay ha u naxariisto qof casar horti afar ragcadood tukaday marka inaan salaadahaa laga tegin toban kamida nebigaaba joogtaynibaal laba iyo toban sigaaraa fadligu soo arooray afartan casarka ka horeeyana iyagana fadli gaara kusoo arooray duhurka laftiisa afarta ka horeeya man xaafid calaa arbaci rakcaatin qabla duhri wa arbacin bacdaha xaramahu llahu cala annaari ayaa isaguna soo arooray qofka afar duhurka ka horeeya afar ka dambeeye tukada inaga halkan iminka wa ragcataani bacdaha qorano waa sidii xadiidkii labiyo tobanka sheegay sheekhu labiyo tobankaasu iminka inoo sheegay laakiin in afar laga dhigo inta ka dambeysa duhurkuna iyaduna waa saas oo kale markaa way kala akidan yihiinuun toban baa ugu akidan waa tobankaa nabigu uu joogteynaya aleyhi salaatu wasalaam ee uu tukanayay ficilkiisii lagu hayo labiyo tobankaa ku xigo waa in laba lagu daro aduurka hortiis haddana afartaa casarkaa kusoo xigay iyo markaa waxa weeye labada kale la kordhinayo duhur dabeedi sidoo kale waxaa la sunaynayaa laba ragcadood oo khafiifa ah, oo ka horeeya salaada maqrib wuxuu yihi walwitru waaqaluhu rakcatu wlwitri marka wsunatu an yuwaadiba calaa sunani rawaatibi inuu markaa sunooyinkaasi uu joogteeyo iyo wlwitri inaynu markaa jarno aynu halkaa ku cadafo witrigii inuu isagana uu joogteeyo wa aqaluhu rakcatun inta markaa witriga ugu yari ragcad weey wa akaruhu ixdaa inta witriga ugu badanina waa koob iyo tobanoo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam waa intii uu tukan jiray wuxuu ku witriyeysan jiray toddoba ama sagaal ama koob iyo toban nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ku witriyeysan jiray marka koob iyo tobankaasaa ugu badan ayuu ku leeyahay qowl kale oo odhanaya mee saddex iyo tobanna waa la tukan karaayo axaadiis saxiixa ayaa ku soo aroortay in nabigu alayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban tukaday na waa jiraan culimmada qaarkoodna waabay doorteen in la banneeyo oo saddex iyo toban witriga la tukan karo marka waxaa laga hadlayaa waa niyatulwitri waxaad ku tukanayso eeg salaatuleylkiibaa la xadaynayaa maaha habeenkii salaaddu waa iska furanta iyo maalintiiba awqaadda nahyigunbaad iska ilaalinaysaa laakiin niyatulwitri inta aad ku tukanayso ee aada isku xiri karteed hal salaan ku wada tukan karto waa inteebaa laga hadlay marka koob iyo toban haddaad niyatul witri ku tukato waa caad haddaad saddex iyo toban niyatul witri ku tukato ood xataa laba lababa u tukato waxaa murangelayaa laba ka kamida ah. witri ahaan miyay u asaxeen mise witri ahaan uma asaxayaano de waxa weya witriga halkaa lama dhaafin karo marka muctamadku madhabku waa inaan koob iyo toban kala dhaafin karin laakiin qowlkaa kale oo isaguna adilo qawiya wata ayaa isaguna jiro saddex iyo toban witriga waa la gaadhsiin karaa amaa wixii intaa ka badan dee waa salaatuleil unbaad niyoonaysaa ma niyoonaysid witri witri intaa unbaad u niyoon kartaa ku soo aroortay wuxuu yihi wayusalimu min kuli rakcatayni laba ragcadoodoo kasta uu ka salaamo naqsanaya yusalimu min kuli ragcatayn yani hada huwa alafdal wey sida fadliga badani waa sidaa laba ragcadood markuu tukada inuu ka baxo markaa labadi ragcadood markaad tukanayso waxaad niyoon uu laba ragcadood oo witrigii kamida waad ka bixi haddana laba kaloo witrigii kamida waad ka bixi laba kaloo witrigii kamida wahaakada waxaa kaloo banaan inaad niyooto ragcataani muqadim muqadimat witr witridii muqadimo u ah hordhici witriga inaad niyootaana iyaduna waa caadiyo way ku ansaxaysa ragcadna markaa waad ku dambeysay markaa in sidaas loo tukado oo fasligaa la sameeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa dee lagu raacayaayo markii salaatuleilka la weydiiy salaatulelkii bay ka mid tahay mathna mathna buuli salaa leyli mana salaatleylku waa laba laba faida khashiya axadukum alfajra awtara birakca markuu fajarkii waagi ka baqo hal markaa ragco witria oo xabadii keligeed ahayda uu tukanaya markaa in xabadii gaar loo bixinayo baa laga fahmi waliana alfasla akaru camalan baa la yidhi fasligaasi isagaa dee camal ahaan badanoo dee salaan iyo atixiyaad iyo waxbuu la dheeraanaya wamaa kaana akara ficlan kaana aara fadlan bay qaacidaduna ahayd wixii ficil ahaan u badan ayaa fadli ahaana badanayo fadli badanayo halkan markaa khuruuj min alkhilaaf waxba la keeni maayo oo qolyaha qaarkood oo aan ogolayn baa jira ragcaddaa kelida loo tukanayo oon taxiixinayninba oo le saddexdii ragcadood saddex ragcadood witriga wiira waa in la tukado Eh, laba ragcadood ay ka horeeyaan ragcaddan oo laysku xidho haddii kale ma ansaxayso qolalihii way jirtaa laakiin waxba khilaafkooda halkan la tixgelin maayo baa la yidhio dee sunnihiibaa iyo axaadiistii ayaa meesha ta maadaama axaadiistii qowlkoodaasi uu khilaafsan yahay eh, wuxuu iska noqonayaa khilaaf aan la ictibaarinayno sidii axaadiista laga fahmay inay afdal ku tahay looga tegi maayo lilkhuruuji min alkhilaaf wuxuu ihi wa aqalulkamaali kamaalka ugu yari alaau rakacaatin saddex ragcadood weey yacnii inta la odhan karo waa witri kaamila oo dhammaystir lagu sifayn karaa waa saddex ragcadood ragcad qura waa tukan kartaayo dee aqaluhu ragca waynagii soo marnayo alwitru rakcatu min aakhiri leyl ayaabu de xadiidku uu ahaa alwitru rakcatun min al leyl xadiid kale manarada an yutira بمسi mن arاad an yutira بaلاثi فlyفعل وmن arاad an yutira بركعaة فlyفعل ayaa isaguna jiray laakiin aqalulkamaalku waa halaaثe oo saddexdaasi ayaa ugu yaraanaya laakiin bitasliimatayni laba salaamood macnuhu yahay yani labadii ragcadood hore gaar u tuko haddana ragcadda dambe iyadana si gaara u tuko yaqra'u wuxuu akhriyayaa labada saddexda ragcadood tooda hore bacda alfaatixati faatixada dabeed sabix isma rabbika laclaa buu akhriyaya wa fi haaniyatina qul yaa ayuha alkaafiruun wa fi haaliatina qul huwa allahu axadu wlmucawidatayn suurat اlikhlaas iyo suurat اlfalaq iyo suurat اnnaas waa ragcadda dambe iyadana nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa lagaga dayanayaa oo waxa weeye ay markaa ka soo aroortay inuu sidaa u aqriyi jiray calayhi الsalaatu wasalaam saddexdaa markaa ragcadood ba intaas la akriyo oo taa dambana saddexdaas suurad la israaciyo wey suno wuxuu yidhi wayaqnutu fi اlakhiirati minha markaa sheekhu de kamuu hadal waktigii witriga waqtigiisuna saynu tilmaanay xadiidkii aynu tilmaanay uu tilmaamayey in allaha amadakum bisalaati hiya khayru lakum min xumri الnicam wa hiya اlwitr fajacalaha lakum fi ma bayna اlcishaai اlaakhirati ilى طuluuc اfajr ama ilى طuluuc اfajr الثaani ama ilى اfajri wuxuu idinka dhigay salaadiinaasi cishaa'iga dambe oo salaadda cishaa'i markaad tukataan ilaa iyo waa beriga markaa waktigeedu waa bacda salaati اlcishaa laga bilaabo walow taqdiiman haddaad jamcu taqdiim xataa samayso oo roob jiro ama aad safar ku jirtood maqhribkii raaciso ishaayiga witriga waktigiisi uu soo galo iska tukan karta wuxuu yihi wayaqnutu wuu qunuudayaa fi lakhirati minhaa ragcadda u dambaysa witriga fi nusfi alakhiiri min ramadaana bisha ramadaan nuskeeda dambe qunuudka witrigu isaguna waa sundhe laakiin goormuu sunno yahay marka rabadaan la joogo weliba nuskii dambe habeenka lixiyo tobnaad laga bilaabo ayaa la qunuudaya amaa sanadka intiisa kale iyo xataa rabadaanta qaybteeda hore qunuudkii sunno ma noqonayo salaada witri salaatulwitriga nuskaa dambe ayuunbuu sunno noqonayaayo dee ubay ibni kacab radia allaahu canhu wasaxaabatu khalfahu iyadooy saxaabadii ka dambayso waxa uu qunuuday eh, eh, maaragtay waxa weeyaan fi nisfi thaani nuskii dambe ayuu markii uu dadka taraawiixda tujin jiray nuskii dambe marka nuska dambe la gaadho ayuu u qunuudi jiray labaatanka marka la gaadhona u ka dhuuman jirayba oo de gurigiisu geli jiro halkaasuu si gaara uu isaga cibaadaysan jiray marka halkaasuu markaa qunuudkii noqonaya qaybta horena umuu qunuudi jirin marka halkaas dee waxaa laga fahmay saxaabadiina ile wey la joogta way ku daba tukanaysaye in nuskaa dambe uu qunuudku ku gaar yahay qunuudka markaa la akhriyaya dee waa qunuudka aynu soo aragnay allahuma hadinii fi man hadayt caafini fi man cafid ilaa aakhirihi iyo duco kasta oo dee lagu markaa qunuudi karo waa lagu qunuudayaa waxaa laakiin la fadilayaa haddii aan dadka lagu dheeraynaynin oo dadku ay ogol yihiin markii allahuma ahdina fi man hadayd la aqriyo allahuma ina nastaciinuka wanastagfiruka wanastahdiika wanuminu bika wanatawakalu calayk wanusni calayka alkhayra kulahu nashkuruka walaa nakfuruk wanakhlacu wanatruku man yafjuruk allahuma iyaaka nacbudu walaka nusalii wanasjud wailayka nascى wanaxfid narju raxmataka wanakhsha cadaabak ina cadaabaka aljida bاlkufaari mulxiq اللهمa عذب كفرة أهل الكتاب الذينa يصدوna عن سبيلka ويكذبوna رسuلka ويقاتلوna أولياءك اللهمa اغفر للمؤمiنين والمؤمiناaت والمسلمين والمسلمات وأصلح إلى آkhirihi ducooyinka kolle kitaabadood شharxa waad ku arkaysaan in markaa la qunuudo halkaas sunaha weeyi laakiin waa inaan la dheeraynin oo dadka lagu dheeraynin inaan dadka lagu dheeraynin ayaa habboon wuxuu ihi wayusallii wuu tukanayaa adduxaa salaaddii duxadana wuu tukanayaa iyadana wuu ilaalinaya hamaani rakacaatin hiya hamaani rakacaatin wey waa sideed ragcadood ama wayusali duxaa hamaana rakacaatin xaal ay tahay sideed ragcadood salaadda duxadu waa salaad iyaduna barqada la tukado marka qoraxdu ay kor u soo kacdo in waran leeg markaa waa sideed ragcadood wa adnaaha ragcataan inta ugu yarina waa laba ragcadood oo xadiidkii abu hurayre saxiixa ku jiray saxiixaynka awsaani khaliilii bihalaaث صiyaama halaaثati ayaami min kuli shahri an utira qabla an anaam ragcatay duxa soo may ahayn ragcadood ee duxada markaa laba ragcadood buu sheegay ugu yar sideed baana ugu badanoo nabigu alayhi الsalaatu wasalaam markii fatxu maka maka markii la furtay dee waa kii gurigii uu muhaani galay sideed ragcadood ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tukaday culamada qaarkood oo markaa yidhi may laba-iyo toban baa ugu badanna way jiraan oo iyaguna xadiis sanadkiisa hadal ku jiro ka daliishaday oo qofka haddaad haddaad salaadu duxada laba ragcadood tukato kuwa moog laguma qoro haddaad afar tukatana muxsiniintaa lagugu daraa lix haddaad tukatana qaanitiinta ilaahay u taagan baa lagugu daraa sideed haddaad tukatana faa'isiintaa lagugu daraa guulaystay toban haddaad tukatana maalintaa dembi laguguma qoro labiyo toban haddaad tukatana guribaaba jannada lagaaga dhisaa saasuu xadiidkaasi tilmaamaya bayhaqi iyabaa soo saaray laakiin sanad ahaan uma ansixin baa la leeyahay markaa muctamadku waa inay sideeddaasi u badan tahay markaa niyatuduxaa eeg macnaheedu ma had iyo waad arkeysaa duxadii intanaa u badan baynu leenahay witrigii intaasaa u badan macnaheedu maaha salaadii baa kaa xidhan ilan gelinka dhan waktu karaaha kuma jire waad wadaysaa salaadda haddaad doonto laakiin niyada salaatu duxa salaadii salaatu duxada la odhanaya fadliga gaarka alahayd ee sida gaarkaa la ysugu dardaarmay niyadaasaanad ku tukanayna salaaddii caadiga ahayd ee sii daysnayd ayuunbaad ku tukanaysaa laakiin niyada gaarkaa waxaad ku tukanaysaa waa sideedan ragcadood ugu badnaan inuu markaa dee laba ragcadood kastaba uu ka baxo ayaa de afdalku uu noqonayaayo salaat leyli mathna waxaa kaloo riwaayad kusa salaat leyli wanahaari mathna ayaa iyaduna soo aroortay marka in laba laba looga baxo ayaa fiican sidoo kale sunantaabay ku sugan tahay an nabi sal sl sunata duxa amaani rakcatin yusalimu min kuli rakcatayn sideed ragcadood buu salaaddii duxada nabigu tukaday oo uu laba laba uga baxayo wuxuu yihi sheekhu wayaquumu ramadaana bcishriina rakcata fi ljamaacati wayaquumu nusakda qaarna fi kuli leylati min shahri ramadaana wayaquumu wuu ku istaagayaa wayaquumu ramadaana ramadaan wuu istaagayaa ama wayaquumu fi kuli leylati min shahri ramadaana bisha ramadaan habeen walba wuxuu ku istaagayaa bcishriina ragcatan labaatan ragcadood oo fi ljamaacati jamac lagu tukanayo waa salaaddii taraawiixda waa labaatan ragcadood oo dee fadli gaarihii u soo arooray man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi qofka ramadaanta istaaga ilaahay dartii u istaagay isagoo markaa rumaysan ajarna ilahay kaga da kaga doonaya dembigiisiaba laga dhaafa sidoo kale in jamac lagu tukadaana waa sunno aho dee nabigu alayhi salaatu wasalaam xadiid uu ka soo arooray man sallaa maca alimaami xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leyla qofka imaamka la tukada ilaa intuu ka baxayo habeenkaa inuu maaragtay qaa'im ahaa ayaaba loo qoraa ragcadaheeduna waa labaatanoo cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu ayaa sanad saxiixa ay dee kaga sugan inuu labaatan ragcadood ubay ibni kacbi iyo uu faray inay dadka ku tujiyaan saxaabadiina saasay markaa ku tukan jirtay riwaayad cumar laga warinayo inuu koob iyo toban dadka ku tukada yihi way jirtaa oo lasoo wariyey laakiin far baa ku godan inay asaxdaiyo in kale oo hadal baa ku jira haddii ay sugnaatana horta riwaayada kan kalea ka badan ee labaatanka sheegay oo dad badan baa iyada soo wariyey haddii markaa tani ay sugnaatana waxa un lagu xambaaray in markii hore ay ahayd oo qiraa'ada aada loo dheereyn jiray kadibna markaa labaatan laga dhigay oo qiraa'adiina lasoo koobay ragcadihii badnaa loo qaybiyey saasaanay markaa saxaabadii labaatan ay ugu tukan jireen reer madiina ayuunbaa lix iyo soddon tukan jiray sidaa daraaddeed culammadu shaaficiyadu waxay leeyihiin reer madiina waa loo ogol yahay inay lix iyo soddon tukadaan laakiin dhulka kale waxaa lagu tukanayaa uun labaatan sababtuna waxa weyaan bay yidhaahdeen reer madiina waxay la tartamayeen reer maka oo reer maki markay afar ragcadood tukadaanba waxay ka gaadhsiinayeen dawaaf reer madiinana awaaf ma helayaan markaa maadaama aanay awaaf helayn ragcadihii bay kororsadeen iyaguna oo lix iyo soddon ay ka dhigteen markaa laakiin meelihii kale lix iyo soddon taraawiixa laga tukan maayo salaatulail mulaqa waa caadi laakiin lix iyo soddon taraawiixa laga tukan maayo taraawiixda waa salaada akidanee dee jamca in lagu tukada ay sunaha tahay weeyaan amaa nafliga kale mulaqee salaatuleilkaa dee in jamc lagu tukadaa sunno waa lagu tukan karaa laakiin sunno ma ah in guryaha lagu tukadaa ka afdarsan kan laakiin in jamc lagu tukado oo shaciiradaa la oogo ayaa dee afdaloo xadiiskiina uu tilmaamayaa man sallaa maca alimaami xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leyla markaa kan haddaba jamaca lala raadsanayo ee loo tukanayaa waa labaatanka ragcadood wuxuu yihi wayutiru bacdaha fi markuu witri markuu tukado taraawiixdii dabadeed ayaa uu ku jamcisanayaa witrigiina uu jamc ku tukanaya ee witrigu sidiisa wuxuu ku jiray salaadihii aan loo sunaynayn in jamc lagu tukado oo witriga lama suneeyo in jamc lagu tukado ilaa fii ramadaana bacda taraawiix weeyi marka marka markaa rabadaan la joogo un mooyaane ee taraawiixda kadib witrigii la tukanayo isaga waa sunno in jamci la raaciyo jamcii lagu tukado ilaa an yakuuna lahu in qofku uu leeyahay mooyaane tahajudun tahajud uu habeennimada u kacayo fayajcalu lwitra bacdahu dee kaasi witrkii buu isaga dhiganayaayo wuxuu ka dhiganayaa tahajudka dabeedii tahajudku waa asalaatu bacda noomin weeyaan markii la seexday kadib salaad kasta oo la tukado oo sunno ayaa tahajud la odhanaya oo eh, tahajada qaama min adhawmi wey min aleyli fatahajad bihi naafilata laka casaa an yabcaka rabuka maqaama maxmuuda haddaba haddii qofku taraawihdii watan agga hore laga tukanayo taraawiixdii markuu tukado hadday niyada kaga jirto caawana habeen barhka kacoo tahajud u way u furan tahay aan taraawiix ahayn buu tukanaya hadduu labaatankii dhamaystay markuu haddaba tahajudkaa u kaco witrigana tukan doonaaye iminka wuu iska daynayaayo dee nabigaa yidhi alayhi salaatu wasalaam ijcaluu aakhira salaatikum min aleyli witran salaadiina u dambaysa habeenkii witri ka dhiga marka isagoo kaa xadiidkaa ilaashanaya ayuu witrigiisii dib u dhigaya oo salaatuleylkiisa uu ugu dambaysiinaya wuxuu ihi waman faatahu min asunani araatibati shayun qadaahaa fii asaxi اlqowleyni waman faatahu qofka ay seegtoy dhaafto min asunani araatibati sunooyinkan raatibada ah raatibada halkan maanta wuxuu ka wadaa ama maaratay raatibadu waa kuwii salaadaha la socday laakiin halkan waa almuaqata o dhan waa salaadihii waktiga lahaa sunayaashii muaqadka ahaa ee waktiga lahaa ee aan sabab lahayna wakti lahaa qofka ay wax ka tagaan shay un wax ka tago qadaahu ama qadaaha wuu qalaynayaa fii asaxi lqowleyn laba qowl kooda sixada badan haddii salaad sunnihii ay ku dhaafto waktigeedi uu baxo waa tii waktiga lahayd ma qalayn karta mise ma qalaynaysa laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu lama qalaynayo lama qalaynayo maxaa loo qalayn waayo waa salaad iska sunna ah daynna ma aha dayn lagugu leeyahaybaa ma ah mar haddaanay dayn lagule waktigaa tuka baa lagu yihi waktigii maa tukan dee dayn leeyahay ood iska soo badaysaa ood iska gudaysaa ma jirto salaadan faralkiina dayn bay ahayd lagugu leeyahay tani nafligii maarata iska sunihii iska furnaay oo kale ayuunbay xaggaa kala mid tahay sunno lama qalaynaya bay kuwaas yidhaha ayuu qowlkaasi leeyahy laakiin qowlka saxdii waa in la qalaynayo oo nabigeeni maxamed ahaa sala allahu alayhi waala alihi wasalam habeenkii ay salaada subax isaga iyo ciidanku ka seexdeen waadiga markay u hoydeen waa kii yihi war waa waadi shaydaanku inagu xaadira naga kiciye markii laga tegey ee bilaal buu yihi adina wuu adimay labadii ragcadood sunaha waa la tukaday kadib baa haddana faralkii la tukaday sidoo kale nabigeenu calayhi salaatu wasalaam salaad casar kadib isagoo tukanaya markii sawjadiisu ay aragtay rasuulka ilaahay casar dabadiis sawdigii salaada diidayey bay tihi wuxuu ku yihi waa labadii duhurka ka dambeeyeyoo layga mashquuliyey markaa salaaddii casar dabadeed ayuu tukado iyaduna dee waa qale an cumuumkii xadiidka ma naama can salaatin aw nasiha fal yusaliha idaa dakarahaana way soo gelaysaa cumuumkaana wuu soo gelayahay waa la qalaynaya markaa salaaddii sunaha hayada kaa tagtay noocay doontaba ha noqoto mar hadday wakti la wakti waxay ahayd maalan salaaddii duhur ka horeysay tii ka dambeysay duxadii witrigii ciiddii salaadii ciidda haddii waktigeedii kaa baxo oo ilaa duhurkii adigoon tukano aad saragto wakti alla waktiga aad doonto ayaad qallaynaysaa way kuu furanta wa yusanu waxaa la sunneeyaa atahajudu fi leyli habeenkii in la tahajudo oo hurdada salaad looga kaco habeenkii in markaa tahajud loo kaco waa sunne ilaahay baaba nebigiisa calayhi salaatu wasalaam ku booriyeyoo wa min alleyli fatahajad bihi naafilata laka casaa an yabcaثaka rabuka maqaama maxmuuda habeenkii qur ku istaag oo hurdada uga waxaad mudan ilaahay subxaanaه wa tacaala maqaam la mahadiyo inuu ku soo saaro oo shafaacadii dee waana salaatuleylkiio salaatuleylku sidiisaba dee fadli gaara ayuu leeyahay waxaa intaa usii dheer ttajaafa junuubhum can اlmadaajici yadcuuna rabbahum khawfa waطamaca baa ilaahay subxaana wa tacaala way ka dheeraanaysa marka inay ka kacayso ayaa dee laga dareemayaayo gubashiiya u taallo qofkii uu ka kacayo marka iyaduna tahajudkii ayay dee ishaaraysa qofkaa tahajudayaa markaa maalintii inuu qaylu seexdo duhurkii inuu yar seexdo kaa tahajud ayaa loo suneeyaabaa la yidhi kaan laakiin habeenkii waxba tahajuday ee habeenoo dhan hurdaya een salaad u kacayn maalintii inuu seexdo waxba ugama baahna baa la yidhi waxba isaga loo sunayn maayo hazaali raximah اllahu tacaala qaylu qaylulada wuxuu ku metelay suxuurta markaa wuxuu yidhi ka habeenkii salaatuleil u kacayaa qaylulada ha seexdo sida ka soomaya usii suxuurta kuwaan habeenkii tukanayn oo qaylulo seexanaya waa nin suxuuranayoon soomayn buuri markaa dee macnama samaynayso waa uun iska aloolbuuxinun bay noqonaysaa aan macna lahayn marka habeenkii maalinnimada inaad yar seexato si habeenkii hurdadu kaaga yaraato oo habeenkii waqti aad salaatuleil u tukato tahajudkii u kacda aad u hesho ayaa markaa fiican oo markaa wanaagsan buli oo la sunaynaya wاnisfu اlakhiiru min alleyli afdalu min aلnisfi اlawali wاhuluثu اlawsaطu afdalu min alawali wاlakhiiri wa taطawucu leyli afdalu min taطawuci الnahaari waxaynu xagga dambe ka bilowna taطawucu leyli afdalu min taطawuci الnahaar habeenka salaada la tukado ee la sunaysto suna sunnaha habeenkii la iska tukado baa ka fadli badan taطawuca maalintii la sunaysanayo oo nabigeena alayhi الsalaatu wasalaam waxaa la weydiiyey ayu salaati afdalu bacda اlmaktuubati salaadee ugu fadli badan faralka marka la tukado faralka dabadii maxaa ugu fadli badan salaadaha baa nabiga la weydiiyey markaasaa nabigu wuxuu yihi afdalu salaati bacda اlmaktuubati salaatu الrajuli fi jawfi اleyl salaada ugu fadli badani faralka marka laga yimaado waa salaada uu qofku tukanayo habeenka dhexdiisa habeen barhka marka salaatuleilku wax aad iyo aada u qiimo badan weeyaan axaadiid fara badanna ay ku soo arortay bal sharafu lmumin baaba lagu sheegay waclam ana sharafa almumini qiyaamuhu bileyl qofka muminka ah sharaftiisu inay tahay qiyaamu leylka taas ogow baa markaa jibriil uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku haddaba habeenkii markaynu isagaa fadli badan weliba tahajudkiibaa fiicanoo hurdo in looga tooso wuxuu adaba wa nisful akhiiru min alleyli habeenka nuskiisa dambe ayaa afdalu ka fiican ka fadli badan min anisfi alawali qaybta hore habeenkii marka laba loo qaybiyo qaybta dambe baa ka fadli badan qaybta hore markaad laba qayboodoo isleeg u qaybiso qaybta horea laga fadli baday qaybta hore inaad seexataa fiican waxaabay yidhaahdaan qolyahan hadda caafimaadkii waxaa ka sheekeeya iyo hurdada iyo waxay kuleeyihiin saacadaad habeenka xagga hore ka seexatay laba saacadood agga dambeabay udhiganta habeenka qeybtiisana hore hurdadu way ka qiimo badan tahay bayna leeyihiin habeenka qaybtiisa dambe hurdada aad seexanayso sideedabana habeenka hurdadiisu waxay ka qiimo badan tahay maalinta hurdadeeda maalintii markaa duurkii yar seexanayso labaatan mirir iyo soddon mirir iyo kaaga badan bay leeyihin ragga qaarkood baa u biyeysto oo markay kowda inay baasha galaan oo ilaa casarka ku lisaan laba saacadood iyo jarjar ayay ragga qaarkood jeceliyiin xanuunu baa laga qaadaa waxaas hadday laba soddon mirir hadday kugu gaadho yaanay kugula dhaafo laakiin intaasi murakas ha ahaato oo dee adigoo u baahan ayaad dhinac dhulka dhigaysa dhag deetana kolkaad markaa shan iyo labaatan mirir labaatan mirir ragga qaarkood hurdo waxa uma yaqaanaan ciyaar waxaa u arkaan waxaasi meel la seexanaya mise dhaa isku yar qabanayaabay ku odhanay inta ugu fiicani waa intaa maalintii habeenkiina cishaa'iga markaad ka baxdo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kii karaahiyeysan jiray sheekada ka dambaysa iminkana habeenki kadib baa la ballam cishaaga kadib baa la ballamayaa dhalinyaradii cishaa'iga kadib bay ballamayaa maantoo dhan baa markaa waxa weeyaan afka la saarsaarayaa la wadayaayo shuushaadaa la habeen barka labaiyo tobanki iyo kowdii iyo labadii iyo baadetana waqtigii salaada loo soo kici lahaa baa la seexanaya bal xirmaanka intaa leegda intii hore waktigii hurdadana wuu sheekeeyey waktigii salaadana wuu seexday salaaddii subax baa laga in soo kiciyo ama u kici waaye salaada subax kadib bay ragga qaarkoodna inay baasha tiimbadaan oo lagama keri waaya laakiin ma aha qofka muwafaqa ah ka salaada subax dabadi seexda maaha iska ilaali baashaasi ha isbarin qaybta hore ka sexo waad ka maarmi doontaa haddaad cishaayiga dabadiba salbaasha gasho sideedda iyo sagaalka inta udhaxaysa hurdadaadu ha ahaato waxaad isdareemi markaa kowdaba inaad aad baashi dhammaysatay haddaba nuskaa dambe ayaa nuska hore ka fadli badan weliba wuxuu yidhi wauluثu lawsatu afdalu min alawali wاlakhiiri haddii habeenka saddex meelood loo qaybinayo meesha dhexe ayaa xagga hore iyo xagga dambeba ka fadli badan xagga hore iyo xagga dambeba qeybtaa dhexe baa ka fadli badanoo haddaynu ka soo qaadna habeenkii inuu labayo toban saacadood yahay markaad saddex u qaybiso afar iyo afar iyo afar afartaa dhexe baa fadli badan waa jawfuleylkii dee nabiy llaahi daauudna salaadiisa in yaroo hurdaa buu ka dambaysiin jiray weliba waxaa la yidhi waxaa sidaa ka sii fiican inaad lix meelood u qaybisa habeenka labayo tobankii lix u qaybi soo labo saacadood maaha kolkaad lix u qaybiso saddex ka mida seexo waa imse saacadood lixdaa hurd kolkaad lixdaa seexato saddex meelood baa kuu soo haray soo ma saddex meelood baad seexatay l saddexdan meelooda kuu soo haray laba kamida tuko imse sacdo waa afar sacdood ma badn lix baad hurday layn waxaa laga yaaba kolka afar la tukanayo qofku haddee lixdan hurday lama badno <laughs> lixdan hurday lama badno lakin afar sacdood la tukanayo <laughs> ayuu isleey ma afar dhan baa la tukanaya afartaa iska tuk afar saacadood de ma noqonayaan ka yaraanaysaa w maaragtay ila imika labiya toban baynu ka soo laga qaado salaaddii subaxna lagu joojiyo intaasi waxaa laga yaabaa inaanay ka badanin ka baxayna sideedda ilaa afarta afarta sagaal saacadood ba ah, sagaal saacadood wax yar la weeyaan markaa sagaalkaa saacadood baad day uqaybinaysaa lix meelood meeshiiba waxay noqonaysaa saacad iyo bar sawmaa sagaalkii saacadood markaa saacad iyo bar bay meeshiiba noqonaysa markaa saddex meelood oo dhamaystiran seeco waa afar saacadood iyo bare yaan lagugu iman laba meeloodna tuko waa saddex saacadood meesha soo hadhayn haddana yar seeca haddaad doonto anaad salaada subax adigoo indhaha isku haya tegi intaa markaad isku darsato dee waxaad hurda afar iyo bar afar iyo bar halkii hore ahaa iyo saacad iyo bar halkan dambea lix saacadood baad hurda ilaahay maarata intaa kuu barakee waktigaaga intiisa kalena ka faa'iidayso oo camalka saalixa ageli saacadood iyo labaatanka miraree duhurkii ama soddonka miraree duhurkiina kugu filan hurdo fiican kugu filan wuxuu sheekhu wa ficluhu fi lbeyti markaa taasna de xadiidkii waxaa laga qaadanaya saxiixan ku jiray axabu salaati ilalahi salaatu daawuud salaata ugu fadli badan ilahay agtiisa waa ilahay ugu jecel yahay waa salaadii nabiy llaahi daawuud kaana yanaamu nisfa leyli habeenka haaf buu seexan jiray wayaquumu ulusahu saddex meeloodo meella waa markii lix loo qabiy laba meelood noqonaysaa uluskiina wuu istaagi jiray maxaa soo haray sudus baa soo haray wayanaamu sudusahu suduskaas soo harayna waa iska seexan jiray wuxuu yihi wa ficluhu fi lbeyti in salaadan sunaha ah lagu sameeyo guriga baa afdalu ka fadli badan min ficlihi fi lmasjid in masjidka lagula yimaado salaada sunaha ah in guriga lagu tukado ayaa ka fadli badan in lagu tukado masjidko dee nabigeenu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi ayuha الnaas saluu ayuha الnaasu fii buyuutikum faina afضala salaati الrajuli fii beytihi ila اmaktubata ninka salaad qofku salaaduu tukanato ugu fadliga badani waatuu gurigiisa ku tukado faralka mooyaane markaa ikhlaaskiina saasaa u dhow inuu gurigiisa qof ku tukado laa tajcaluu buyuutakum maqaabira waar guryihiin ama laa tajcaluu buyutakum qubuur waar guryihiina xabaalaha ka dhigina xabaalahan lagu tukane guryaha xabaalaha ka dhigine de waxa weeyaan guryihiina salaadiina wax ka siiya buu xadiidka kalena wuxuu yihi sheekhu walafdalu sida fiicani an yusalima min kuli ragcatayni laba ragcadood oo kasta sunno maalmeed iyo sunno maaragtay habeenba inuu laba ragcadood oo kastaba ka baxo baa fadli badan oo salaat leyli manaa manaa adii de ay maarata soo akriyeyn fain jamaca rakacaatin haddii uu ragcado isugu geeyo bitasliimatin salaan keliya atixiyaad keliya aw taawca ama uu iskagaba sunaysto biragcatin ragcad waaxidatin keliya jaaza way iska banaan tahay inaad badan isu geyso hal maruun u atixiyaadsato xagga dambe way banaan tahay tiraday doonaan bay noqon karaan haddii nafli mulaqa yahay ragcad bay noqon karaan labay noqon karaan saddex bay noqon karaan afar bay noqon karaan shan bay noqon karaan lix bay noqon karaan toddobay noqon karaan hayso odhanin oo soo tawitriga may witr markaad witr dhiyotuma witr noqonaysaa taad adigu witr u dhiyotuma witr noqonaysa tan kale witriba maahaba markaa ama toddoba ha noqoto ama sagaal ha noqoto ama koob iyo toban ha noqoto caadi wey saddex iyo toban shan iyo toban waa isku wada xidhi karta waa nafligaa mulaqaa hal ragcad ma lagu sunaysan karaa oo aan witrigii ahayn haa waa lagu sunaysan karaa oo maxaa loo cuskaday dee waxaa loo cuskaday mar haddii salaad la helay ragcad keliya ah waxaa la ogaaday ragcad keliya inay salaad noqoto marka qofna loo diidi maayo inuu iskaga sunaysto ragcad keliya laakin taxiyatilmasjid kuu noqon mayso maxaa yeelay idaa dakala axadukum masjida falaa yajlis xataa yusaliya rakcatayni dee ragcatayn baa lagaa doonaya markaa ragcad keliya dee xadiidkii kagama baxaysi wayusanu waxaa loo suneeyaa liman dakala masjida kii masjidka soo galay an yusaliya inuu tukada rakcatayni laba ragcadood oo nabigeenu alayhi الsalaatu wasalaam waa ka dala axadku masjida fala ajid xata yusaliya rakcatayn xadiisu saxiixan wey taxiyatulmasjidkii wey marka xataa hadduu intuu yar baxo soo noqdo waa saasoo kale markastuu soo galaba inuu laba ragcadood uu tukado ayaa la suneeyaa intaanu fadhiisan hadduu fadhiisto way dhaaftay qalana male ila mucaqat maahe waa daatu sababine sabab bay leedaha wakti male wakti gaara male laakiin sabab bay leedah waa masaajidka soo gelidiisa sababteedu salaada daatu sababkaana waxay dha hadday ku dhaafto lama qaleeyo daatulwaqtigaa la qaleeya ta waktigalaa la qaleeya laakiin ta sababtale lama qaleeyo hadday markaa marka hadaad iska way ku dhaaftay haddaad markaa jaahil ka tahay mooyaane oo arrintiina markaa si deg dega lagugu baraarujiyey sidii ninkii iska fadhiistay ee nebigu salaatu wasalaam uu yihi asalayta ya fulan qum farkac warkacoo laba ragcadood tuko waaya wuxuu yihi sheekhu ilaa an yadkula inuu soo galo masaajidka mooyaane waqad xadarat iljamaacatu iyadoo jamaacadii ay timid waktigii salaaddii jamaacadii iyadoo salaaddii la aqiimay ama aqiimkii afka lagu hayo ama waxba baanay ka dhiman daqiiqad iyo wax ka dhiman yihiin oo markaa in lagu aqiima u ka baqayo falfariidatu awlaa faralka ayaa ka mudan inuu takbiiratulixraamkeeda ka gaaro markaa xaaladdaa iyadaa geli maayo xaaladdaa iyadaa geli maayo oo saasaa ka marka muxuu samaynaya wuu taagnaanaya lanu xadiidku wuxuu yihi yaanu fadhiisan marka imikana wuxuu ka baqanayaa dee cudurdaar buu leeyahay oo salaadan ka baqanaya markaa inuu iska taagnaado ayaa markaa xukunkii u iska fadhiisan maayo saasay culimadu leeyihi wuxuu ihi wayajuuzu waxaa banaan ficlu nawaafili salaadii sunayaasha ah la sameeyo qaacidan qofku isagoo fadhiya maca alqudrati cala alqiyaami isagoo awood ule inuu istaago inuu fadhi iskaga tukada way u banaan tahay laakiin ta ajrigii baa isdhimayo nabigu alayhi الsalaatu wasala u man salaa qaaiman fahuwa afdalu ninka sara joog ku tukada saasaa fadli badan waman salaa qaacidan falow nisfu ajri اlqaa'imi ka fadhi ku tukadaana kala bar buu ajarkii leeyahay waman salaa naa'iman ay mudajican falow nisfu ajri اlqaacidi ka jiif ku tukadaana calaa dhinac baa loo jeedaaye kii fadhiyey intuu lahaa haafkii buu leeyahay ayaa xadiidku leeyahay saxiix ayuu isaguna xadiikaasi kusugay saa daraaddeed way iska banaantahay in markaa fadhi sunihii lagu tukado iyadoo la istaagi karayo bal waxaa banaan bay leeyihiin inuu markaa jiif iskaga sunaysto qofkii sanadiisa iska jiifay laakiin de qibladiibuu ujeedsanaya xagaa qiblada ujiibsanaya xagaa qiblada ujeedsanayao lugihiisii agga markaa bariga ama galbeedka ayuu celina wejigiisii markaa wuxuu ujeedinayaa qiblada ayuu intaa bogiis ayaa qiblada eegeysa inuu dhinaca midig u jiifsado ayaana sii fiican hada wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wallah aclam qofkii masjidka seexanaya hadduu ku tukado masjidka ma helayaa fadligii hadduu guriga ku tukado uu heli lahaa de kol haddaanu meel kale hayn horta ha tukado daanu masjidka mooyaane meel kale hayn ha iska hadduu meel kale soo tukan karayana dee saasaa u fiican oo markaa uu isqarin karay obil baan rabay inaan soo iibsado shan boqol iyo lixdan dollar ah markaa gabadh haftada ka shaqeysa ayaa ii soo iibsay waxay soo siisay shan boqol iyo lixdan anigana hafto ahaan ayay igaga qaadaysaa se waxay isaaraysaa laba boqol iyo konton dollar oo ka dheeriya qiimihii moobilka haddana kala badh waan bixiyeyba hawshaa xukunkeedu waa maxay se maxaa ila gudboon waayahay horta waa dhacanta waa qodobka koobaad moobil shan boqol iyo lixdana waxaan u malanaya kuwa dukaamadu laba boqol iyo konton aanay sii saarin yaa faa'iidada intaa leh waa soo basaaraan baan u malaynaya xaggii adduunkii waad ka dhacanta xaggii diintiina waxay ku xidhan tahay qaabkaa wax u kala iibsateen hadday iyadu intay moobilka soo iibsatay ay haddana adiga kaa sii iibisay adigoo ikhtiyaarkaagalo haddaad doonto ku diidi karayo dee waa waxaad kala iibsateeno waa iib caadi wakti aad ku bixinaysana ay xadidi haddii laakiin ii soo iibi aad tiriyo waxna isaar oo ay kuu soo iibisay ood adigu haddaad doonto meesha ka soo qaadatay ama ay adiga kuu soo qaaday iyadoo adiga kuu soo iibisay iyadoo aan iibsan oo niyadoodu ay tahay waxaad u iibinaysaa ninkii cabdilaahi aabaad moobilkan u iibinaysaa ay tahay waxay ku saaraysaa ribuu noqonaya waayo daynun bay kaa bi qof dayn kaa bixiyo faaida ku saaray bay noqonaysa moobil bay kuu iibisay moobilka adigaaba yeeshayba lacagtii ay kusoo iibisuun baa lagugu leeyay wakiil bay ka ahay isagaaba la tegaya markaa iyadu farahaba ma saareyso marka hawsha way adagta waa nin in laga bixiyo faaidana la saaray baad noqonaysaa dee markaa ribana laga gurayo may wuxuu leya malaa imika yani intaasa imika imika in badan baan bixiy marka horebu sii inta intaan aanay u iibinba de waaba waali kala taasi markaa taasi markaa waa wakiil caadi waa qof la dirtay markaa iyadu noqonaysa qof la dirtayna dee lacag kuma saari karo hadday k qaadanayso intan ay de khidmad ay kuugu sayinayso iyadu ay kuu tegayso iyadu kuusoo qaadayso laakiin shardi kagama dhigi kartid markaana ina inta kale iyadu ku buuxso inaad lacagto dhan adigu udhiibto shardigaasaa meesha ka baxay marka haddaad intood lacag u dhiibtay ay soo maarata iibso ku tiri oo haddana waxay qaadatay waxay caddaynaysaa arrintaas inaad moobilkan bilowgiiba adiga lagu iibiyey oo moobilkaagii uu noqday bitaali lacagta inta kugu dhiman baa lagugu leeyahay waxaan kale kusaaraysa waxba kama jiraan haddii ujratulmili aynuu yar qiyaasa qofka hadda meesha tagtay qofka meeshaa tegey intii yare loo yar xadiday maaragtay basraaci iyo tagsiraac iyo wixii haddaynu intaas siino oynu qarashkaa yar ka bixino mooyaane laakiin wax alla waxay kugu leedahay meeshaa ma taalo wallahu aclam